bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo helay kitaabu lcilmi baabu fadli lcilmi min kitaabi riyaadi saalixiin wacan anasi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama man kharaja fii talabi lcilmi fahuwa fii sabiili illahi xataa yarjica anas wuxuu nabiga sala allahu calayh ali wasalam ka wariyey inuu nabigu yidhi man kharaja qofkii baxo fii talabi alcilmi cilmiga dalbitaankiisa dhexdiisa qofkii ku baxo fa huwa fii sabiili illaahi qofkaasi wuxuu ku dhex jiraa ilaahay waddadiisa xataa yarjica intuu kasoo laabto rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuu yidhi tirmidi xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa cilmiga oo la dalbo qofka dhibaatada iyo waxa uu ku maraayo inta uu cilmiga dalbaayo inuu la mid yahay qof ilaahay waddadiisa ku jihaadayo oo kale leanna fii sabiililah haddii la idlaaqo waa jihaadka daalibu cilmigana marka waxa uu jihaad ugu jiraa siduu u taxsiilin lahaa ama u xasilin lahay wax isaga markaa kheyr uu ugu jiro iyo mujtamaca nafcigiisu waa mutacaddi sida jihaadka qofka ku jiraba nafciga uu keeno oo u yahay nafci dadka u tallaabo oo isaga nafsadiisa ka tallaabo ayb marka dhinaca shubhooyinka iyo waxyaabaha diinta lagu keenana ninkii cilmi dalbay oo bartay unbaa ka jawaabo oo diinta ku difaaco allah subxaanahu watacaala fii suurati alfurqaan wuxuu ku yidhi falaa tutic alkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira suuradda marka suurad maki a ah waaye jihaadka lama farad yeelin markaas macnaha marka wajaahidhum bihi ay bilqur-aani qur-aanka kula jihaad seef iyo marka iyo kitaab ayaa diinta ku gargaarsataa alkitaabu alhaadi iyo wasayfu nnaasir kitaabkaa horeeyo seefta waa inay daba socoto marka kitaabka ayb waxaasoo dhanna marka kitaabka barashadiisa dalabulcilmiga uu ku jiraa ayb ibnu taymiyana meelo badan wuxuu yidhaahdaa cilmiga dalabkiisu inuu jihaad yahay buu sheegaa ahlu bidcada radintoodu inay jihaad tahay buu sheegaa oo diinta laga difaaco waxa ay ku keenaan qalooc iyo shubho ah laga dheereeyo oo bilcilmi loogaga dheereeyo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey sacd bni malik bni sinaan waayo can rasuulilaahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi lan yashbaca almu'minu mu'minka ma dhargaayo min khayrin ay khayran khayrkama dhergo xataa yakuuna intuu ka ahaado muntahaahu meesha ugu dambayso uu gaarayo aljannata jannada qofka weligii khayrkama dhergo tanna marka waxay ku tusaysaa qofka inuusa isdhihin waxbaa baratay intaan bay kaaga eg tahay wax kugu filan waa taqaanaa weligiis inaanu isdhihin waxaa laga yaabaa kelmadii ilaahay ku anfici lahaa inay weli maqan tahay oo aynan u imaanin isaga marka cabdullahi bn mubaarak waxaa laga wariyey imaam axmed iyo ilaa goorma ayaa cilmiga dalbaysaylyii markaasu wuxuu yii min aloo qofku ilaa goormau dalbaa markaasuu wuxuu yidhi min almahdi xata laxdi markuu dhasho laga bilaabo ama waqtiga uoba cilmi bilaabi kara laga bilaabo ilaa iyo waqtiga uu gudka gelayo ibnulmubaarakna waxaa layidhi ilaa goorbaa cilmigan dalbaysaa markaasu wuxuu yidhi weli kelmadii ilaahay ugu anfici lahaa inaysan soo gaarin baa laga yaabaa intaan ka hela marka waxbaan wadayaa iyo cilmi dalabkiisa marka in cilmiga dalbitaankiisa aada loogu dadaalo lan yashbaca almu'minu mu'minka ma dhargaayo min khayrin ay khayran minta marka zaa-idow xataa yakuuna maadaama ay nafyi gashay nakirana khayrku uu yahay xataa yakuuna intuu ka ahaanayo muntahaahu meesha ugu dambeysay yoolkiisa aljannata janna uu ka ahaanay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidan xasan wacan abi umaamata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal fadlu lcaalimi caalimka fadligiisa cala alcaabidi uu ka fadli badan yahay qofka ilaaha iska caabudo caalimka fadliga uu leeyahay uu ka leeyahay qofka ilaahay iska caabudo isagoo aan cilmi badan lahayn ka fadlii aniga fadligeeya waayuu leeyahay nebiga calaa adnaakum kan idinkugu hooseeya aan ka fadli badan ninka muslimiinta ugu hooseeyo iyo nebiga intay isku jiraan wax aada u fara badanay isku jiraan xagga fadliga soo ninka caalimka iyo caabidkuna sidaasoo kale intaasoo kale isu jiraan uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yihi in allaha alle iyo malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisa wa ahla asamaawaati waalardi ciraryaal dadkooda dadka joogo iyo waalardi dhulka kuwa joogo xata namlata quraanshada fii juxrihaa godkeeda ku dhex jirta xataa wa xata alxuuta malayga xataa la yusalluuna waxay u ducaynayaan calaa mucalimi nnaasi dadka midka barayo alkhayr khayrka ka barayo ayay u duceeyeen rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan meeshaana marka cilmiga fadligiisa ku suganoo dadka ahlu cilmiga ah waxaa u duceeyay dhammaan waxaa u duceeyaan dadka dhulka khalqiga jooga cirka iyo kuwa dhulka joogaan iyo quraanshada godkeeda ku jirta ee malaayiga badda ku jiro iyay u duceeyaan qofka dadka cilmiga baro khayrka baro sababta maxay tahay alimaam ibnulqayim miftaax daari sacaada wuxuu yidhi sababta waxay tahay dadkaasoo dhan xuquuqda ay leeyihiin dadka waxa bara waa culummada barta marka quraanshada xaqeeda ayuu dadka barayaa inaynan ku xadgudbin quraanshadii marka u duceynaysaa maadaama dad fara badan ay ka istaagayaan dhibkeeda cilmigii uu soo baray qofkaas caalimka dartii ay uga istaagayaan waa u duceynaya marka maadaama uu sabab ugu noqday iyada badbaadadeeda dadka dhulka joogana sidoo kale khayrka uu sheegayaa wax xaaraantuu ka reebayaa wixii naar keenayuu ka waaninayaa wixii janno lagu galo ayuu u sheegayaa waa dheefsanayaa marka dadka waa ku dheefsanayaan sidaas daraaddeed marka aada iyo aada ayay u fadli badan ayaa qofka ahlucilmiga uu u fadli badan yahay intaa marka la yusalluuna waxay u duceynayaan calaa mucallimi nnaasi dadka kuwa barayo kan baraya alkhayr khayrka kan barayo marka mucallimi annaasi annaasi marka waa mafcuul bihi oowaa mucallimii waa ismu faacil oo loo idaafeeyey mafcuulkiisii koowaad mudaaf ileyhi oo kale looga dhigay mafcuulkiisii labaadna alkhayra waa khayradaas dambe ayb rawaahu tirmidiyu wa qaala xasan wacan abi darda radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu dhahayaan maqlay buu yihi man salaka ariiqan man salaka qofkii qaado ariiqan jid jidka oo yabtaqii fiihi oo ku dalbaayo ama yabtaqii xaal oo dalbayo kaasi fiihi wadadaas uu maraayo dhexdeeda cilman cilmi uu ku dalbaayo waa cilmi sharci ah sahal allahu ilaahay wuxuu u sahlaa lahu isaga dariiqan wado ayuu u sahlaa ila aljannati jannada intay ka ageyso wado jannada geysa ayuu u sahlaa sababtoo ah cilmigan uu barto kulamaa uu cilmi barto wuxuu ziyaadsanayaa allaka cabsi mar walbo allaka cabsi uu ziyaadsadana jannada usii dhawaana wa almalaa almalaaikata malaa-igta la tadacu way dhigaysaa ajnixataha garbaheeday dhigtaa liqaalibi lcilmi cilmiga midka dalbanayay u dhigtaa ay u raaricisaa tawaabuc darteed sababta waa maxayn ridan raalli ahaansha bimaa yasnacu waxa uu samaynayo laga raalli yahay darteed waxa uu samaynayo raalli ahaansho raalli ay ka yihiinoo raalli laga yahay darteed ayay garbaha malaa-igta ugu soo raariciyaan malaa sharaf badan baa garbaheeda hoos u dhigayso ninka daalibcilmiga ayay u dhigtaa wa ina alcaalima caalimkuna la yastakfiru lahu waxaa ilaahay dembi dhaaf uga dalbo man ayaa dembi dhaaf u dalbo fi samaawaati samaawaat jooga iyo waman ayaa u dalbo fil ardi dhulka korkiisa joogo xataa alxiitaanu mallayga filmaa-i biyaha dhexdiisa ku jira xataa mallayga biyaha dhexda baalana ilaah caalimkaasu dembi dhaaf ba u dhahay wa fadlulcaalimi caalimka fadligiisa calal caabidi oo ka fadli badan yahay ka fadlilqamari weeyaan dayax afariyo tobnaadka ah calaa saa'iri ilkawaakibi xidigaha kale sida uu uga fadli badan yahay dayax afariyo toban iyo xidig yaa ma ma isku dhowo xataa dayaxa afariy tobanka banaankaasaa looga jeedaa sida uu dayaxa afariy tobnaada uga fadli badan yahay oo uga dheeraadsan yahay xidigaha caadiga ah ayaa ninka caalimkan caabidka uga fadli badan yahay markaa waxa uu yii waina alculamaaa culimadu warasatu lambiyaa ambiyada kuwii dhexleen ambiyaday dhexleen ina alambiyaaa ambiyadana lam yuwarisuu ma aynan dhexalsiinin dadka dinaaran dinaar iyo walaa dirhaman iyo dirham toona ma aynan dhaxalsiinin dirham iyo dinaar lacaga lagama dhaxlin ambiyada wainamaa warahuu waxay dhaxalsiiyeen alcilma cilmi bay dhaxalsiiyeen dadka ayb ambiyada ilaahay xoola lagama dhaxlin nabigu waa kayida naxnu macaashira alambiyaai laa nuurah annaga haddaan ambiya nahay nagama dhaxlo ayb maa taraknaha sadaqa wixii aan ka tagnay annaga sadaqa waay sidaa daraadeed ambiyada ilaahay lacag lagama dhaxlayn cilmi baa laga dhaxlay marka ninkii xadiidka nebiga barto nebigou dhaxlay halkii nebigou helay oo kama qadin qofka muminka marka waxaa la rabaa inuu isku dayo inuu gaaro inuu nebigii dhaxlo sala allahu alayh ali wasalam oo cilmigaa wax ka helo ayb waina alambiyaa ambiyadana lam yuwarisuu diinaaran ma ayna dhaxal siinin diinaar walaa dirhaman dirhamna ma dhaxal dadkii wainamaa warasuu waxay dhaxal siiyeen alcilma cilmi faman akhada qofkii hu cilmigaas akhada wuxuu qaatay wuu qaatay bixadin dheef ayuu qaatay waafirin dhamaystiran dheef dhammaystiran bau qofkaasi helay lacag ninkii hele waa u dhactay ninkii guryo badan le waa u dhactay maya waxa ay u dhactay dheef fiican helay ninkii ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala cilmigoodii wax ka qaatay wax ka helay rawaahu abuu daawuuda watirmidiyu ayaa xadiidka wariyeen cilmiga fadligiisa ku sugan marka wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal cabdullahi bni mascuud abu cabdiraxmaan alhudali waxaa laga wariyey inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay nadara allaahu allah iftiimiyo imra-an qof allah ifiyo samica minaa anaga xaggeenna ka maqlay shay-an wax naga maqlay samica maqlay shay-an shay mina anaga naga maqlay faballagahu gaarsiiyey marka faballagahu gaargaarsiiyey shaygaasi kamaa sidii samicahu oo u maqlay sidii oo u maqlay dadka u gudbiyey u gaarsiiyey faruba waxaa yar oo la arkaa muballagin mid la gaarsiin doono owcaa ka xifdin badan min saamicin mid hadda maqlaayo qof hadda nebigu wuxuu le hadda idhegaysanayo oo waxaa laga yaabaa ninka uu gaarsiin doono oo ka xifdin badin doono xadiidka nebiga sal ll slam ayb marka warkaas macnihiisu muxuu noqonayaa ayb faruba mubalaqin ruba marka taqliil na waa keentaa mugta yarayn marka faruba muballaqin ku la gaarsiin doono ayaa la arkaa oo caa inuu ka xifdin badiyo nin saamicin mid hadda maqlaayo marka waa dhici kartaa waa yartahay laakiin nin hadda i dhegeysanayuu leeya nabiga sal l slam iyo ninaan hadda i maqlin laakiin loo gudbi doono warkeyga kan loo gudbi doono inuu xifdi bataa laga yaaba waana dhacday laakiin waa yartahay ayb ma badnay rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weriye waqaala xadiidun xasanun saxiixun buu yiri marka nebigu meeshaa waa duceeyey marka yuu u duceeyey rasuulka sala allahu calay ali wasalam ninkii xadiidkiisa inta maqla dadka sii gaarsiiyey culamadu waxay yidhahdeen xadiidkan waxaa ku sugan oo fadli weyn oo ugu sugan yahay dadka xadiidta nebiga faafiyo ayuu ugu sugan yahay waana laga arkay dhehen ducadan oo dadka nebiga xadiidkiisa faafiyo iyagoo waxaa la arkay aada intay cumri dheeraadeen oo cumrigoodii uu dheeraado boqol iyo meelaha gaaray maskaxdooda waxyar in iska bedeliy waan u badan yihiin dadka ahlulxadiidka sidaas oo kale qofku marka inuu ku dadaalo nebiga ducadiisa si u helo ducada rasuulka waa la aqbalaa waa la aqbalay shaki kuma jiro sida aad ku gaari kartidna marka maxay noqonaysaa in aa xadiidka nebiga faafiso intaad barato marka hore kadib faafiso an abi hureyraa radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxauu yihi man su-ila can cilmin cilmi qofkii la weydiiyo fakatamahu qariyo uljima waa la xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin xakamo min naari naar ah lijaamka waa dameerka ama faraska birta afka looga qabto looga xiro marka qofkaas xakamo naaree ayaa afka looga qabanaa qiyaama markaasa sida dameerkii oo kale lagu soo jiidaa marka birtan adduunyada saa aragtay wax u dhibayso oo haddii afkaaga lagu xiro faruuryahaaga dhibayso maxaa umalaynaya marka bir naareed haddii lagu xiro walciyaadu billah walidaalika cilmiga in la qariyo ma aha laakiin haddii loo qariyo sabab sharci a ah waa bannaan tahay oo haddaa istiraha qofkan cilmigan ma gaarin haddaa u akhrisa amau ku fidnoobaa waa qarin kartaa markaas maslaxa marka taas ku jirta cali bin abi aalib baa waxaa laga wariyay inuu yiri Eh, inuu yiri khaatibu nnaasa bimaa yafhamuun dadka waxay fahmayaan kula hadla aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu alle rasuul in la beeniyo miyaa rabtaan qofka wuxuuna fahmaynin haddaa kula hadasho inuu aayadda ama xadiidka ka kac yiraahdaa laga yaaba u beeniyo waxasma jiraan dhaho ayb marka laakiin qofkii u bisil ama masaladiiba ay ku taagan tahay ee ku weydiiyey inaa cilmiga u sheegto waajib <clears throat> in aladiina yaktubuuna maa anzalnaa min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa-ika yalcanhum allahu wayalcanhum allaacinuun ayuu allah subxaana wa yii haddii laakiin maslaxo loo qarinayo insaan sheegnay waa banaan tahay abuu hureyra radia allahu canhu ayaa nebiga xadiid ka maqlay qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo oo derbigan gadaashiisa joogo qalbigiisa ay dhab ka tahay abuu hureyrow u bishaaray buu yii yacni jannadou galayaa saasoo kale nebiga sal l slam markaasuu abuu hureyre baxay si uu dadka ugu sheeg sheego cumaraa ka hor yimid xabadkau ku dhuftay oo ka riixay gadaalgadaalo u dhacay rasuulkii u yimid abuu hureyra wuxuu yihi rasuul allow wixii aa ila dirtay oo aan sheegaya aniga ayaanaan kaa maqlay inaan sheegaan rabay cumar ayaa marka saas yeelay markaasaa waxa uu yidhi iska dhaaf inay isku halleeyaana laga yaabay riwaayo kale waxaa afalaa ubashiruhum miyaanan u bishaareyneynin qaala laa wuxuu maya ha u bishaareyna fayatakiluu marka ay isku hadlayaan isku hadlaynta waxaa laga wadaa qofku inuu yidhaahdo mar haddaa laa ilaha illa allah uga dhaxday adiga oo muslim aad tahay jannaa iska gelay dhib ma laha dunuubta ou fududaysto waajibaadka laga tago ou fududaysto ayaa laga yaabaa si ayna saa u dhicin mar in laga qariyo qofkan si uu u dadaalo taas marka cilmiga qarinta dembigan oo kale ma aha marka xadiidkan uu sheegay marka cilmi loo baahan yahay baahidiisu taagan tahay qofka uu fahmi karo bilaa maslaxa haddii aada u qariso waa ku dambaabaysaa aakhira xakamo naaradaaba ugu xakamayna cilmiga in la faafiyo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu ayaa wariyeen waqaala qaala xasan buu yiri tirmidi wacanhu qaal isla abi hureyra waxaa laga wariyay qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man tacallama qofkii barto cilman cilmi qofkii bartood cilmigaas waa maxayna mimaa kii ah yubtaqaa bihi lagu raadinayo lagu dalbo wajhullahi ilaahay wejigiisa casa wajal cilmi ilaahay wejigiisa lagu dalbo aakhira lagu dalbo qofkii bartood laa yatacallamuhu xaal uusan u baranaynin ilaa liyusiiba si oo usoo helo bihi cilmiga oo ugu soo asiibo caradan dhaldhalaal min addunya addunya xoogaa adduunya kusoo hel darteed ma wax kale aanan u baranaynin lam yajid ma helo carfa aljannati jannada carafteeda ma helin oo ma helayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii riixaha carafteedaa loo jeedaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkaana marka aadaab ka mid a ah, aadaabta cilmigu inoo sheega oo waa maxay cilmigan diiniga ah oo aakhira wax looga dalba ilaahay haddau noqon lahaa qur-aan haddou noqon lahayd xadiid nebi haddou noqon lahaa fiqhi hadday noqon lahayd luqadii carabigoo dadka la baro wasiilo laga dhigto waxaasoo dhan qofkii u barto aada adduunye ku heshid qofkii u barto jannada carafteeda ma mma helaya hataa marka jannada carafteeda ma helaya maxay tahay ma gelaayo waay mana usoo dhawaanayo soo maa mana gelaayo mana usoo dhawaanayo waay macnihi ayb marka ikhlaas xadiidku wuxuuna baraa ikhlaas inaa ilaahay dartii culumta u barana cilmi haddaan baranayna maxaan u baranaynaa ilaahay dartiis waa ka saaraynaa waxyaabaha kale cilmiga laakiin waxaad kala ogaanaysaa isagaa wuxuu ku barayaa isaga laftirkiisa wuxuu ku baraa ikhlaaska oo culamo badan oo muxadisiina ah, waxaa laga wariyay sida macmar iyo kale inay dhihi jireen dalabna alcilma ligayri illahi fa abaa an yakuuna ila lilah cilmigii baan dalabnay waxaan u dalabnay niyo ilaahay keyrkiisa alla darti markii hore uma dalbaynin oo markaan bilaabeyni waxaan islahay hebel a ka badis meeshaas gaartid heer aada gaartid aan islahayn laakiin cilmigii baa diiday ilaa ilaahay xaggiisa in la aada maaha oo iyagu markay cilmiga galeen niyadooda marka hore saa uma badnayn cilmiga markay dhex galeen laakiin cilmigaa u sheegay xadiidkan oo kale hadda qof lagu akriyey muxuu ka faa-iideysanayaani inuu cilmigiisa mukhlis uu ku noqdo oo uu ilaahay daacad inuu cilmiga ku noqdo oo allana aanu cid kale la wadaajinin wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahaya in allaha alleh laa yaqbidu alcilma cilmiga ma qaadaayo intizaacan siibid yantasicuhu ou ka siibanayo min annaas dadka xaggooda uu ka siibayo ayb xabadkooda inuu ka siibayo ka qaadayo saa ilahay cilmiga kuma sidaa ilaahay cilmiga kuma qaado walaakin yaqbiduu wuu qibdoonayaa oo waa qaadayaa alcilma cilmigii buu qaadayaa biqabdi lculamaa culimada qaadisteedu ku qaadayaa culimadu qaadaya all adduunyadu ka qaada aakhira u geynay waa dhimanay qabrigii bay tegaya xataa idaa lam yubqi markuusan baaqi yeelin alle caaliman caalim markuusan baaqi yeelin oo meesha meeshaas la joogo say culimmada oo alla uga oofsanayo uga oofsanayo markuu caalim baaqi noqon waayo dadku maxay sameynayaan marka itakhada annaasu dadka waxay suubsanayaan oy samaysanayaan ru-uusan madax juhaalan oo jaahiliin ay samaysanayaan madax jaahiliin ayay samaysanayaan madaxdan marka maxaa laga wadaa madax diimeedka dad ay diin u daba joogaan ayay samaysanayaan oo jaahiliina qofka marka haddii diin loo daba joogo isagoo jaahilana waa dhib masaajidka uu ka kacayaa dadaan dhegeysanaayo jaahilka xalmaoga wax uu sheegayo inay saxan yihiin inay qaldan yihiin war uga hayo dadkiiba qaladku ku hogaaminaya ayb ra-yiba ku hogaaminaya ayb masaalixdii ummadda ee waaweyneyd ayuu ka hadlayaa qofkan waa gaal waa in axkaamta kufriga lagu fuliyo qofkan waa munaafiq axkaamta munaafiqiinta in lagu fuliyo qofkan yani waxaan waa jihaad waxaan waa fidna waxaan waa kada buu leeyahay mana yaqaano dadki yaqaanayna ma joogaan ama ma ugu simaayo ayb dad badan baa raacayo fidnaay ku noqonaya dadka marka arrinta xadiidku marka taasuu ka hadlaya ittakhada annaasu dadkii waxay samaysanayaan ru-uusan madax juhaalan oo juhaal ah waxaa laga qaadanaya xadiidka marka ninka fadwoodo ayaa dadka madax u ah xaqiiq ahaan haddii marka isaga oo wanaagsanaado ou tooso mujtamac waa toosaya haddii isaga uu jaahil noqdana sidaana dhacayso fa su-iluu waa la su-aalayaa waa la weydiiyey fa aftow way jawaabeen bikayri cilmin cilmi la-aan bay ku jawaabeen fadalluu way dhumeen wa adalluu wayna dhumiyeen dadkii iyagiina waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen laba dhib bay marka isku dareen muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari bukhaariiyo muslim ayaa soo saareen xadiidkan marka wuxuu ku tusayaa in qatar ay tahay marka fadwada ay gacanta ku dhigaan dadka juhaasha ah waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa cilmiga culummada fadligooda oo intay iyagu joogaan oo ay iyaga fadwoonayaan ma la dhihin fadalluu adalluu lama dhihin markaas ilaa iyagu ma dhuminayaan dadka ayb oo axaadiidtii nbi aayadihii qur-aanka axkaamtii iyo ku jirtay axaadiistii nebiga wixii ku jiray saxaabada ijmaacoodii waxyaabahaasoo dhan bay dadka ku toosinayaan maslaxadii iyo mafsadadii ayay cabir ku samayn karaan ay qiyaasi karaan oo markaasi waxyaabahaas oo dhan maqaasidii shareecaday yaqaanaan oo lagu liibaanaa marka dadka culamada haddii la waayana sidaan baa dhacdo fitna dhan marka waxay ka bilaabataa cilmigoo la waaye iyo culamada la waaye marka culamada dadka meel weyn bay ka joogaan inay ogaadaanaa la rabaa marka sidaa dadka ayb layskana ilaaliyo dadka aan cilmiga lahayn in diin loo daba joogo in layska ilaaliyo maxaa yeele waxay kusoo dhammaanay arrinkooda faballuu wa adalluu baa kusoo dhammaanaya kitaabu xamdillaahi tacaala wa shukrihi allah subxaanahu wa tacaala mahadintiisa iyo shukrintiisa ayuu kitaab yahay xamdi iyo shukri laba erey alxamdu washukru labadan eray marka mid walba dhinac buu caam ka yahay dhinac khaasuu ka yahay xamdiga marka la fiiriyo meesha uu ka dhaco meesha uu ka dhacaayo ka imaanayo marka la fiiriyo carabka biso waa khaas ilaahay baan ammaanay carabka ka ammaanaysaa ayb shukriga eh, dhinac kale marka laga fiiriyana xamdigu waa caamo meesha uu ku tacalluqayo waa caam oo ilaahay subxaanahu tacaala baad u mahadinaysaa oo u xamdi noqaysaa wax adiga uu ku siiyey oo ugu xamdi noqaysaa nicamkiisa afcaashiisa ku saabsan waxaa kaloo uga mahad celinaysaa isaga tilmaamaha wanaagsana uu leeyahay ayb nicmooyinka uu ku siiyey iyo isaga sida uu yahay kamaalkeeda iyo wanaageeda iyo yacni nuqsaan inuu ka hufan yahayna ilaahay waa ugu mahadnaqaysaa cirkaan inuu abuuraa ilahay uga mahadnaqay alxamdu lilahi aladii lahu ma fi samaawaati wamaa fi lardi alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati walarda ayib wajacala alulumaati wannuura uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun marka wax adiga uu ku sameeyey iyo wax isagu kamaalkiisa tuso oo isaga uu ku sifaysan yahay oo daat ahaan ugu sifaysan intaba ilahay oo looga mahad celiya dhinacaas dhinacaas marka waa kacaan kuu soo haray shukriga isaga waxaa weeyaan dhinac khaas buu ka yahay oo marka la fiiriyo waxa ilaahay looga shukriyo waa waxa adiga uu ku siiyeyba uga shukrinaya oo waxaa leedahay ashkuru llah ilaahay waan ku shukrinaya calaa ma acdaanii wuxuu isiiya ugu shukrinaa laakiin ma dhehaysid ashkuru llaha ilaahay baan ku shukrinaya calaa anahu inuu yahay maalan qayuum calaa anahu xayun inuu nool yahay ilaahay uga shukrinaa ma dhehaysid xamdigaa iskale taas dhinacaas shukriga waa ka khaas shukrigu waa caam oo meesha uu ka dhacaayo marka la fiiriyo wuxuu ka dhacaa qalbiga wuxuu ka dhacaa afka wuxuu ka dhacaa carabka ka dhacaa wuxuu ka dhacaa xubnaha intooda kale oo qalbiga ayuu ka dhacaayo qalbigaaga inaad gelisid inuu muncimku allah yahay qofka ku axadka kuu nicmeeya inuu allah yahay carabkana waa ka dhacaa amaa binicmati rabbika faxadif markii ilaahay wax ku siiyana inaa cibaadada badiso daacada jirkaaga ka qabanaysa inaa badiso shukri ilaahay dirti oo rasuulka sal l slam wuxuu yidhi aada u cibaadaysan jiray markaasaa lagu yidhi rasuulka ilaahay ilaahay dembigaaga kii hore iyo kii dambe waa dhaafay saan maxaa isugu dhibay markaas wuxuu dhihi jiray afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran salaatuleylkan badan waxaan u tukaraa buu leeyahay miyaanan jeclaanaynin haddiiba ilaahay io dembi dhaafay inaan rabbigay ku shukriyo addoon rabbigiis ku shukrin badan inaan noqdo miyaanan jeclaanaynin nabi sal l slam marka shukrigii camalna waa noqdaa qalbiga waa laga waa laga shukriyaa afkana waa laga shukriyaa dhinacaas marka shukrigu waa ballaaran yahay xamdiga waa ka ballaaran yahay xamdiga intuu ka dhacayana afka keliya ka dhacaya ayb xamdigu alla waa loo mahadnoqaa waxaa loogu mahadnoqaa baan dhahnay dhamaystirnaanta ilaahay subxaana wa tacala u dhamaystiran yahay ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi fadkuruunii adkurkum fadkuruunii isheeg oo ixusa aniga adkurkum idin sheegsheege sheegee ana waan idin xusayaa alla adiga xusto ilaahay intou kugu xusayaana malaaigtiisa agtooda addoon adoo ah ilaahay marka inuu ku sheeg sheego ku abuuro waxaa ad weyn washkuruu lii ii shukrii aniga walaa takfuruuni haygu gaaloobinina nicmadaa idin siiyey cid kale hagu leexinina waqaala tacaala alla waxau yihi lain shakartum lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan la asiidanakum idiin kordhiye oo idiin kordhiye waa la kordhinana haddii nicmada laga shukriyo mafhuumku marka waa maxayna haddii aydnan shukrinin waa laidinka qaadaa nicmada waqaala qaala tacaala alla waxau yihi waqul waxaa tira alxamdu ammaano dhan lilaahi allay usugnaatay sidaa dheh waa lays amray marka xamdigii waqaala tacaala alla waxau yihi waakhiru dacwaahum ducadooda ta ugu danbeyso ahlu jannaha an ilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ay alxamdu ammaanoo dhan lilaahi alla ee sugnaatay rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga utiya leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey ayaa loo yimid ayaa loola yimid biqadaxayni laba haruub laba weel oo caano wax ku jiraan min khamrin wa labanin khamr iyo caano weel khamr ku jira iyo weel caano ku jira loo keena fa nadara ilayhimaa nabiga waa eegay fa akhada labana caanihi buu qaatay faqaala jibriilu jibriil waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam alxamdu amaano dhan lilahi alla iskale jibriil ilaahay buu ku shukriye maxaa ugu shukrana alladii allihii hadaaka kugu hanuuniyay adiga lilfitrati fitradii wixii wanaagsanaa ee fitrada ahaa allihii ku tusay baa ilaahaasan ku mahadinaya low akhadta alkhamra khamra haddaad qaadan lahayd lawad ummatuka ummadaada waa dhumi lahayd cabaadiyood ay umada dakhilkada meeshii fiicnayd baa ilaahay ku tusay rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey muxuu ku tusaa marka alxamdu lilaahidaasu ka rabaa alxamdu lilaahi uu ka rabaa ammaanoo dhan ilaahay baa iskale oo ay u sugnaatay too ka raba marka taasu ayb ayb wacanhu can rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalama qaal kullu amrin arrin dhammaantiis dii baalin shani u amarkaasoo dii baalin shani u saaxiiba kaasoo laa yubda-u fiihi dhexdiisa aan lagu bilaabanin bilxamdu lilah aan lagu bilaabanin aqdacu ay fa huwa isagu aqdacu weya mid go-an arrin kastoo xamdi aan lagu bilaabanin waa mid go-an marka wax walba waa bilaabaysa alxamdu lilah ka bilaabo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ka bilaabo sal llahu calaa nabiyina nabiga ku salli kadib gal arrinka ageliisa xadiidun xasanun xadiid xasana weeyaan buu yiri imaam alimaamu nawowi rawaahu abu daawuuda wagayruhu baa wariyey wacan abi muusa radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi idaa maata waladu lcabdi idaa maata haddii uu dhinto waladulcabdi addoonka cunugiisa ilmaha uu dhalay haddii uu dhinto qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhaahdaa limalaa-ikatihi malaa-igtiisa uu ku yidhaahdaa qaabadtum waxaad dhibdooteen ood oofsateen walada cabdii addoonkeyga wiilkiisii cunuggiisii baad qaadeen ood oofsateen fa yaquuluuna ilaa malaa-igta moogtaa ilaahay baa usoo diraya inay arwaaxda qaadaan qofka ruuxdiisa qaadaan haddii marka addoon ilaahay addoommadiisa ka mida ah cunuggiisa uu dhinto alla wuxuu dhahayaa addoonkii malaaigtii igtii ku dhahaya qabadtum waxaad qibdooteen ood qaadeen walada cabdii addoonkaygii waladkiisii fayaquuluuna waxay addoonkaygii ilmihiisiibaad qaadeen miyaa saasu dhahay fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam haa fayaquulu wuxuu dhahayaa alla qabadtum ma waxaad qibdooteen ood qaadeen thamarata fu-aadihi baad qaadeen waxaad qaadeen thamarata fu-aadihi qalbigiisa mirtiisii ku jirtay qalbigiisii mirtiisii yaad qaadeen miya fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam haa fayaquulu wuxuu dhahayaa famaadaa qaala cabdii addoonkaygii muxuu yidhi haddaba markaa saa yeesheen addoonkaygii muxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka waa ku ammaanay waa ku mahadiyey wastarjaca waa inaa lilah hayste waa inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun alxamdu lilah inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun fayaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii addoonkayga u dhisa banaa yabniihu damadan marka oo waawda ka horeyso oo nuunta saaran dama caarida dama caarida way waawdaas darteeda meesha loo keensaday asalka maahay asal dama asala ma ahay hadday sidaas tahayna marka hamsatul wasliga marka lagu bilaabanayo iyada ee bilow ahaan loo akrinayo waa in la kasriya marka ibnuuna ubnuuma la dhahayo laakiin marka lagu daraayo tii hore fayaquulu llahu tacaala bnuu licabdii baa la addoonkayga u dhisa beytan guri fi ljannati jannada uga dhisa saasuu dhahaya wasamuuhu kuna magacaabo gurigaasi beyt alxamdi xamdiga ammaanta gurigeeda ku magacaabo marka qofka jannada ilaahay guri uga dhisay qof wax weyn kasbaday marka qofka masaa-ibta i markay ku dhacdo waxaa la rabaa inuu ilaahayna ammaano inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun u yihahdo fadli aada u weyn waayo marka guri janad <coughs> looga dhiso marka xamdiga fadliga uu leeyahay ayaa laga qaadanaya <coughs> waa inaan ku dadaalno marka rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan wacan anasin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama ina allaha alle la yardaa wuxuu raalli ku noqdaa can ilcabdi addoonka xaggii uu raalli ugaga noqdaa an yakula inuu cuno al halmar cunista faclatun waay waa masdaru marada hal mar halmar wax cunis inuu cuno halmar wax cunistii fayaxmaduuhu uu ammaano markaa alle calayha markaas oo wax cuno ilaahay uu ku ammaano uu ku xamdiyo taas intaasu raalli ilaahay uga noqda adoonka marfiir ilaahay raalli ahantadiis waxa la raadiyo wax ugu weyn maxaa lagu gaaraa marka hal marood wax cunta inaa alxamdulilah dhaha alxamdulilah allah ee abuura ilaahay baa iquudinaa saasay ka dhiganta alxamdulilah marka haddaad kusii darto eh, ducadii kale marka eh, yani aad kusii dhamaystirtaan waa sii fiican tahay alxamdu lilah aladii acamanii hada warazaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa ilaah raalli kaaga noqda inta hadduu ou kaa noqdana ilaahay wado fiican oo kugu toosinaa adduuniya aakhira labadaba liibaan adduuniya mid aakhirana waa gaaraysa wayashrabu ilaahay wuxuu raalli ugaga noqdaa addoonkii wayashraba sharbata wayashraba inuu yashraba inuu cabo asharbata hal mar wax cabis fayaxmaduhu calayha allo ammaanayaa marka oo alla ammaano ilaahay uu ku ammaano alxamdu lilah intuu hal mar wax cabo ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb uuna noo soo hormaray xadiidkan kitaabu salaati cala nabiyi calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga salligiisa lagu salliyo korkiisa ayuu kitaab yahay ama kitaabkaas maxalkiisii waa meeshan salliga nabiga salliga nebiga marka waxyaabaha lagu adkaarsada waxyaabaha ugu waaweyn buu ka mid yahay halkaanu marka wuxuu soo dhigi doonaa alimaam nawowi fadliga uu leeyahay salliga qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi in allaha alla iyo malaa-ikatahu malaa-igtiisa yusalluuna waxay ku salinayaan cala nabiyi nabiga korkiisa ku salinayaan marka ilaahay see nabiga ugu sallinaya sidee ilaahay nabiga ugu salinaya abulcali ayaa sheegay iyo mufasiriintii salafka oo waxay dhaheen salaatu llahi calaa nabiyihi hanaa-uhu alla subxaanahu wa watacaala nabigiisa sallinta uu ku sallinayaa waxay tahay ammaantiisa oo ammaano ilahay waa ammaanaa nebigiisa ammaantaas oo ammaanaya waa sallima marka ilaahay saas ugu salliyaa nebigiisa ayb eema la dhahayo waa naxariis u dalba naxariis naxariista muminiinta waa u naxariistaa ilaahay huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu in allaha iyo malaaikatahu alla iyo malaa-igtiisa yusalluuna waxay ku sallinayaan cala nabiy nabiga korkiisa ee yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo salluu calayhi korkiisa ku salliya wasallimuu tasliiman ayb <clears throat> marka dadkana see ugu salinaya waa ku xadiidka saa kuu sheegay sida loogu salina oo rasuulka marka salligiisu waa dhowr faa-iidaba waa ku jirtaa u keeni doono midda ugu weynna waxay tahay nebiga adiga khayrkan ku gaarsiiyey sababkiisa khayrka aada heshay waxa aad fahamtay haddaad naar ka badbaado qofka haddaa ka badbaado shirki iyo gaalnimo iyo bidca haddaa ka badbaado kulli sababkiisa uga badbaado abaal kugu leeyahay marka qof bani aadam abaal oo kugu yeesha abaalka ugu weyn kugu leeyahay waana marka adiga salbi marka salligaas marka haddii aada samayso adaa haddana wax ku gaarayo ayb isaga haddaadan ku sallinin xataa ilaahay baaba ku salliyey ku sallina ayb wacan ibni camr bni alcaas radia allaahu canhuma anahu samica rasuula allahi sal slam nabigu maqlay yaquul isagoo dhahaya man sallaa calaya qofkii igu salliya korkeyga ku salliya salaatan hal salli sala allaahu ilaahi subxaanahu watacaala wuu ku salliya calayhi qofka korkiisa bihaa salaadaa darteed halkaas salli oo igu salliya darteed casharan toban jeer ilaahay ugu salliya rawaahu muslim hal mar haddaa nabiga ku salliso toban jeer baa ilaahay adiga kugu sallinaa bal fiirisay u kala badan yihin an ibni mascuud marka in salliga la badiyo mara aad qofka u badiyo wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula llahi sal l slam qaala nabigu waxau yihi ina wla annaasi bi wla annaasi dad kuwa ugu dhawaashada badan bi aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha akharuhum kuwa ugu badan waa calay ani korkeyga salaatan xagga salliga kuwa ugu badan kuwa aada iigu soo ayaa dadka iigu dhow aakhiro marka aakhira ninkii nebiga usoo dhawaaday oo majliska nebiga u dhawaado shafaacada nebiga waa hela marka dadka nebiga ugu dhawaanshada badan aakhira kuwe kuwe waayo waa kuwa ugu sallin badan marka dadka nebiga ku salliya yaabay marka waxaa weeyaan dadka axaadiidta nebiga akriya ibnu casaakir sida uu yiri oo marka uu xadiidka qofka akrinaya sala allahu calayhi wasalam maanta dhan sidaasu u dhahaya marka markuu qoraayo xadiidkii nabiga waa qoraya sala allahu calayhi wasalam uu qoraayo marka qoraal ahaan iyo af ahaan kulli waa ugu sameeya rasuulka sala allahu calayh wasalam marka isku day inaad noqoto qof ahlulxadiid ah oo xadiidka nebiga barto akriya noqdo isku day oo markaa kullamaa nebiga magaciisa uu kusoo maraba sala allahu calayh waali wasalam ma la gaarayo marka dadka ahlulxadiidka fadligooda iyay ku tusaysaa midaas marka rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan wacan aws bni awsin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa ugu fadliga badan yowma aljumucati weyaan ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa ugu fadli badan yowma aljumucati baa ka mida maalinta jumcada fa akhiruu calaya korkeyga kusoo badiya min asalaati salligii fiihi maalinkaa dhexdiisa maalinka jumcaha jimcada marka waa goorma ba habeenka jumcada soo gelaysa iyo maalinta jumcadoo dhan in nabiga salligiisa aada loo banay sunaa fa ina salaatakum salaadiina macruudatun weyantu la bandhigaayo calaya korkeyga loo soo bandhigaayo salaadiina waa la iisoo bandhigaa buu leeyahay oo malaa-ig baa soo qaadaysa salligaada nebigay qabrigiisa ugu keenaysa waa ogyahay marka nabiga ciddii ku sallisay fa waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo kayfa tucradu see lagugu bandhigayaa salaatunaa kayfa tucradu see loo bandhigayaa salaatunaa salaadeenna caleyka adiga korkaaga loogu soo bandhigayaa waqad aramta walxaal qad aramta aada baaba-day qaala wuxuu yihi yaquulu wuxuu leeyahay beriita qofka iyaga waxay ka suuraysanayeen qof haddii uu dhinto ee la duugo god la geliyo caradaa cunayso bahalladii baa cunayaan aboorkii iyo abaaba-a iyagu marka waxay islahaayeen nebigu maadaama bani aadam uu yahay ama sidaa xaalku uu yahay marka rasuulka ilaahi see lagugu soo bandhigaa salligeenna adoo bahba-ay markaasuu nebigu wax barayaayo saas maahan buu leeyahay qaala nebigu wuxuu yihi in allaha tacaala alle xarama cala alardi dhulkii wuu ka xarimay ajsaad alambiyaa ambiyada jirkooda <coughs> ilaahay subxaana watacaala dhulka waa ka xarimay inay cunto caradu ay baabi-iso nebi korkiisa jirkiisa nabiga jirkiisu sidiisa waa dhulka ma rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix qofka shahiidkaana sidaasoo kale waa soo aroortay iyadana ayb xadiidka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan nebiga inuuna amray inaan ku sallino salligaa marka aan ku salinayna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax badan baan ugu gaaraa ayb weliba jumcada inuu sii fadli badan yahay salliga nebiga ayb marka xilliga jumcada qofka inuu salaada waqti hore sii tago qur-aan akhristo waqtigiisa waqti badan oo kamidana salliga oo sii akriyo ayb wax badan baa salliga ayaa lagu helaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxauu yihi raqima anfu rajulin qof sankiis ayaa booroobay oo dhulka dhacay ayb dukirtu cindahu agtiisa laygu sheegay falam yusalli calaya aan sallinin raqima anfu rajulin qof sankii ayaa dhul dhacay oo san duloobay dukirtu cindahu agtiisa laygu xusay oo laygu sheegay falam usalli caleyh aan igu salin maxaa laga qaadanaa marka tan meel allaale meesha aa nebiga ku maqasho magaciisa sal allahu alayh waali wasalam inaadhaha allahuma salli wasalim caleyhi maatirahi hadii kale marka waad hungoobaysaa waana khasaaraysaa ayb wax badan baana waqti badan baana kaa dhumaay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidan xasan wacanhu radi allahu canhu qaal isla abi hureyra waxaa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tajcaluu qabrii qabrigayga haka yeelinina ciidan ciid haka yeelinina ciid maxaa laga wadaa ciidda macnaheedu waxaa weeyaan labay u qeybsantaa ciid makaani iyo ciid zamaani ah ciid zamaani ah waxaa laga wadaa waqti markuu ma sanadkii maalin kamida markay soo wareegta matalan ciid u ciidulfitriga oo kale iyo ciidul ciiduladxaa ciid zamani ah ciid makaaniyana waa jirtaa dadka markay xajka aadaanoo mina iyo meelaha isugu tagaan isu taggaasi waa ciid iyada laftirkeeda meel mucayana layskugu tegay ma garatay marka qabrigayga ha ka dhiganina buu leeyahy nabiga ciid oo waa maxay qabrigayga sanadkiiba maalin mucayana intaad caleema saarataan siyaaradii nebigaa jirtay ha lasoo baxo hadhihinina mar allaala marka ilaahay idiin fududeeyo oo qofku inuu madiino taga oo awood u helo madiine ha tago si masaajidka nebiga uu ugu tukado oo kun salaadood u dhiganta halkii salaadood lagu tukado kadibna qabrig qabriga nebiga ayuu booqana markaasayb oo saas darteed marka qabriga nebiga in laga dhigta maalin mucayana loo yeesho maya oo sanadka kamid a ah. sida qubuurahan dadkan hadda marka owliyada lagu sheego kale iyagu marka laleeya siyaaro hebelaa jirto iyo baanaanbixi maalin hiblaayo waay dhafarkii waa hebeel hebel la dhaho waxaas isagu maya taasoo buu nabiga diidaya sala allahu alayh wali wasalam oo nabiga in la booqdaa waa furan tahay sanadka o dhan laakiin ujeedkaaga aa u safraysaa muxuu noqonaa masaajidka nebiga oo xataa markii nebigu ou noolaa iyo markuu dhintay kadibba kun salaadood halkii salaadood lagu tukaday ay u dhiganto oo meel kale lagu dukaday maka marka laga reebo maadaama kunkaas salaadood ayaa raadinaysaa kaasaa u safraysaa iyo tabaciya marka nebiga qabrigiisa meesha maadaama uu ku yaalan inaa salaantid yaa sunna amar ziyaarada nebiga marka qabrigiisa saasaa loo ziyaartaa saasayna sunno ku tahay taasaana marka nebiga uu tilmaamay sala allahu alayh wali wasalam wasalluu calaya igu salliya aniga korkeyga ku salliya fa ina salaatakum salaadiina tabluqunii waa isoo gaaraysaa xayd kuntum meesha ahaataa macno kaloo muhim uu nabiga noo tilmaama sala allahu alayh ali wasalam macnahaas waxaa weeyaan nabigu wuxuu leeyahay sala allahu caleyh ali wasalam inaa aniga igu sallisaan uma baahnidiin inaa qabrigeyga timaadaan meel allaale meeshuu qofka muminka joogo oo uu igu salliyo salliga waa isoo gaara aniga walidaalika salafkii hore saasay fahmeen ninbaa markaa xasan alxasanu bnu lxasan bni cali bni abi aalib ayaa ninbuu u yeeray aalubeytkiisa kamida markaasuu yiri warkaale cashadaan ila cuno markaasuu yihi maya aniga qabriga nebigaan iska ag jooga markaasuu wuxuu yihi kaale cashadan cun maa anta waman bilandalusi ilaa sawa adiga iyo ninka andalus jooga isku midaa u tihiin maadaama kan andalus jooga salliga oo soo salliya nebiga la gaarsiinayo adiga kaaga inta joogana la gaarsiinayo kor war salliga meel walbaa nebiga ugaga salli kartaa ee cashadan wax ka kaale taa marka waxay kutusee inaan qabriga nebiga sala allahu caleyh waali wasalam cibaado mucayan ah oo lagu xiray oo meel kale oo ay ku ansaxaysaa ma jirto ilaa qabriga rasuulka maahna ma jirto oo salliga nebiga salaanta rasuulka kulli meelo kale adoo jooga waa ku xasile oo masaajidka marka la gelaa bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi nabigaa lagu salila marka laga soo baxayo sidoo kale atixiyaadka assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayaa la dhahay salliga waa ku jira atixiyaadka aakhirkiisa marka watahaadka dhamaada nabigaa lagu saliya kulli waa la wada gaarsiiya walidaalika asxaabtu waxay dareensanaayeen macnahaas oo nebiga asxaabtiisa iyagoo qabriga nebiga uu u dhow yahay haddana lama sheegin salaad walba markay dukadaan inay qabriga ku ordaan lama sheegin maxaa yeele waxay ogaayeen nebiga inayba ku sallinayaan salligan uu gaaraya markay masaajidka soo galayaan markay atixyaadka akhrinayaan kulli salliga meelahaas ku jira iyo salaamti taasay fiqigaasii fahamsanaayeen dadkaan hadda in badan oo kamid a ah aanay fahamsanayn wa salluu caley marka salliga nebiga meel uu ku ansaxo waa qabriga nebiga keliya lama dhihi karo qabriga nebiga haddaad joogtid ku salli meel kale haddaad joogtidna ku salli waa gaaraha salliga nebiga sal l slam wa salluu calaya waa garataan umaleyna wa salluu calaya korkeyga ku salliya fa ina salaatakum salaadiina tabluqunii way isoo gaaraysaa xayu kuntum meesha ahaataan rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wacanhu radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi maa min axadin qof ma jira yusalimu calaya korkayga salaamayo ilaa rad allahu ilaahi wuu soo celiya calaya korkayga ruuxi ruuxdeeda uu kusoo celiya xataa arudda calayhi salaama intaan salaamta ka radiyo tacdii rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkana wuxuu tilmaamaya nabiga da asalaamu caleyka ayuha nabiyu dhahdeed in la gaarsiinaya salaamta ayb oo ilaahay eh, nabiga hadaad yani ama qabrigiisa inta kortaga assalaamu caleyka yaa rasuul allah aad tirahayd in ruuxdiisii loo soo celinaayo ou salaamtii radinaayo laakiin ruuxdaas la soo celinayo intay joogta adduunyada baa lagu soo celinaana maya waa xayaatulbarzakh ibnu xajar wuxuu yidhi xayaatulbarzakhana ma shabahdo nolosha adduunyada sidii adduunyada markuu joogay oo kalena oo maadaama ruuxdiisii loo soo celinaya sida adduunyada markuu joogaa loola macaamila ma la dhihi karo oo adduunyada markuu nabigu joogay salaada asagaa dadka tujin jiray masaa-isha diinigaaba la weydiin jiray rasuulka sala allahu calayh ali wasalam marka intaad tiraad nebiga ruuxdiisaa loo soo celiyaa waa salaamayaa su-aal diinaan weydiinaya waa dhegeysanaya markaas suurtagal maaha sababtoo caalamulbarsiqu ku jira adna caalamudunya baa joogtaa waa in labadaa la kala farqiya marka ayb wacan caliyin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi albakhiilu bakhiilka man dukirtu cindahu waa qofkii agteeda laygu sheegay man dukirtu qofkii man weeyaan dukirtu la xusay aniga cindahu agtiisa laygu xusay falam yusalli calaya aan korkeyga ku sallimin rawahu tirmidi qala xadiidun xasanun saxiix marka nebiga abaalkiisa inaad gudi weyso ood ugaga baqayso salligii aa ku sallin lahayd aada kala baqayso waa bukli aada u daran iyo abaal abaaldhacyo wacan fadaalata bni cubaydin radi allahu canhu qaal samica rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu maqlay rajulan nin yadcuu fii salaatihi salaadiisa ku ducaysanaya dhexdeeda lam yumajid illaaha tacaala alla aan ammaanin oon sharfin oon yani manaa waxaa laga wadaa aan ilaahay subxaanahu watacaala carabkii afkii aan ka ammaanin marka walam yusalli cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabigan aan ku sallinin faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu waxa uu yidhi cajila haadaa kan waa degdegay uma dacaahu waa u yeeray faqaala lahu wuxuu ku yidhi ow ligayrihi ama keyrkiiba wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanaayo falyabda bitamjiidi rabbihi rabbigiis ammaantiisa iyo weyneyntiisa ha kusoo bilaabo subxaanahu wahanaa'i ammaan caleyhi oo ammaanaha ku bilaabo uma yusallii uu salinaya cala nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu ku salinaya marka kadib nebiga haku saliya ayb wa khabarun bimacna alamri uma yadcuu waa ducaysanaya bacdu markaa kadib bima shaaa wuxuu doono ku ducaysanaya rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkanna wuxuuna tusayaa aadaab kamida aadaabta salliga nebiga aadaabta ducada qofka hadduu ducaysanayo ilaahay waxaa sisiya inuu ka bilaabo maaha alxamdu lilahi wahanaa lilahi kabacdi nebiga uu ku saliyo kadib ila marka waa allow ammaanaya nebiga ku salina kadib muraadkaaga sheego laakiin orod inaad muraadkaaga uu ku bilowdo saas aadaabtid ma ah xadiidkana marka macnahaasu tilmaama saas darteed adxiyadku waaba saas ilaaha lasoo ammaanay attaxiyaatu lilaahi yaa lasoo yiri nebigii baa markaas la salaamay waa lagu saliyey markaa kadib baa wixii aad rabto cadaab ulqabri jahanamo cadaabkeeda iyo nolosha adduunyada fidnadeeda iyo dajaal fidnadiisa markaa kadib aa ka maangeli ayb ducada marka waa inay ka horeysaa taas meelo badan oo nebiga salligiis oo sunno yahayna waa jirtaa ibnulqayimaa sheegay jalaa-ul afhaamka kitaabkiisa la yiraahdo ku sheegay aad meelaha waxaa kamid a atixiyaadka dambe waa waajib waa rukn arkaanta salaada kamid a ayb ducada agteedaa kamid a meelaha fara badan buu sheegay meeshaasaa loo raajacaya kitaabkaas ayb wacan abi muxamedin kacbi bni cujrata radia allahu canhu qaal kharaja calayna anabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nabigaa nagu soo baxay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah qad calimnaa waan garannay kayfa nusallimu calayka sidaan kuu salaamayna fakayfa nusalli calayka seen korkaaga ugu sallinaynaa qaala waxauu yidhi qowluu dhaha allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid muttafaqun calayh siiqadii marka salliga ugu fiicnayd marka waa tan atexeedka marka la joogana in lagu salliyaba ay tahay saan loogu salliyo ayb nebiga marka ilaahu nebigaaga ammaan korkiisa aalkiisa ilaahu u naxariiso sidii aa ugu naxariisatay aali ibraahim <coughs> markaas nebiga ibraahim yaa fadli badan rasuulkaa fadli badan maxaa loo leeyahay marka sidii aada nebi ibraahim ugu naxariisa ugu sallisa ugu salli nebigaa marka ma nebi ibraahim baa ka fadli badan isaga maadaama laga dhigay eh, tashbiih isaga la siiyey culamada waxay yihahdeen m ali ibraahim marka la yihah rasuulkii baa ku jiro marka nebi ibraahim duriyadiisii oo nebiga ku jira meeshaan dhig rasuulkiio keligiis ana meeshan dhig marka markii la yidha ilaahu nabigaaga ku salli iyo aalkiisa saa ugu sallisa ibraahim iyo aalkiisa nebigiina dhinacan kalena waa ku jiraa wacan abi mascuudin albadriyi radi allahu canhu qaala ataanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan noo yimid wanaxnu anaga oo fii majlisi sacdi bni cubaadata aan fadhino faqaala lahu bashiiru bnu sacdin baa wuxuu ku yidhi amarana allahu tacaala alla wuxuuna amray an nusalliya caleyka inaan kugu sallino yaa rasuula allah fakayfa nusalli calayka seen kugu sallinaa fasakata rasuululahi sal slam nabiga waa aamusay xataa tamanaynaa ilaa aan ka tamaninay oon iska dhahnay annahu lam yasalhu inaanuba su-aalinba alla yani ilaa aan ka tamaninay inuunanba aan ka rajeynay inuunanba su-aalinba uma qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu waxau yihi quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wbaarik calaa muxamedin wcalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahima inaka xamiidun majiid wasalaamu salaantana kamaa qad calimtum waasaad soo ogaateen wasalaanta se waa assalaamu calayka ayuha nabiyu rawaahu muslim wacan abi xumaydin isaacidiyi radia allahu canhu qaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi kayfa nusalli calayka seen kugu sallinaa qaala quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aswaajihi wa duriyatihi ilaahu muxamed ammaan korkiisa aalkiisi yaa waay marka wacalaa aswaajihi xaasaskiisi waduriyatihi ubadkiisi kamaa sallayta calaa ibraahima wabaarik calaa muxamedin wacalaa aswaajihi wa duriyatihi kamaa baarakta calaa ibraahima inaka xamiidun majiid muttafaqun calayh aswaajtii marka aalka nebiga waa ka mid yihiin xaasaska nebiga xaasaskiisa ehelkiisay ka mid yihiin laakiin zakada marka la joogo iyagu ma ku jiraan oo zakada kuway xaaraanta ka tahay waa dadkii reer bani lmudalib iyo reer bani haashim waxay ayay ka farcameen ama waxay iyagu xoreeyeenba iyo waxay xoreeyeen mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina mxamedi wcalaa alihi wsaxbi